اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا تلوموني بياض الشيب عقب خلال الشدايج عطرهم بالمسك فاح عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نور روحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حال إلى عمر وانتو نجح قاضوا ودمعينه نبيك توسيه وعلامة مصيه إشاره nabigu ma soo bixin limaada wuxuu yidhi haddaan soo bixi lahaa oon caawa idin tukin lahaa salaata la salaatu taraawiixda iyo salaatu leylka ummadayda waajib bay ku noqon lahay yani allah subxaanahu wa tacaala he mentioned certain rights for women in the Quran and the Sunnah of Nabi sallallahu alayhi wasallam, certain rights for guys. Now, because the couple are ignorant about ignorant about these things, they respond negatively and they bounce back from the marriage immediately. First of the thing that they ignorant is the rights of the wives. A verse majority of the time they are neglected. And consequently, women, they also neglect the rights of the husband. Waa ka dhaxaya xabiibka sallallahu alayhi wa sallam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa gadaashay ragga ugama aanan tegin fitno uga daran haweenka somaydan arag inta dhexdiina la dhigay daa'iman waa saas <laughs> meel walba ikhtilaatka waa la diidaa maxaa wacay ninka odaga ahaa baa joogay ibliis oo dhaar ku maray ya labadan jinsi inuu isku fasahaadinayo And then when the masjid becomes united, what's going to happen? The community, the community can become united. The people will come and gather together in the masjid. And when everyone comes to the masjid, what's going to happen is that people will get better and they will get iman. This iman is going to get stronger. The Prophet ﷺ, why do you think he has built the masjid as soon as he got to Medina? Because he knew how important the masjid was. My brothers and sisters, please make sure that you take care of the masjid. You respect the masjid. If you only come to the masjid to pray salah and nothing else, that is a problem. You need to come to the masjid and stay in the masjid, study in the masjid, work in the masjid, help the brothers in the masjid, raise money for the masjid, live in the masjid, sleep in the masjid. What's going to happen is the masjid is going to get stronger. It's very important that we respect our masjid. Si fudud buu ku dhacay dagaalkii Uhud markii laysu yimid ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam liwa iyo calankii wuxuu u dhiibay muscab ibni cumayr muscab ibni cumayr haddii calankii loo dhiibay muscab ibni cumayr laa yakhaafu fi اllahi lowmata laa'im dagaalkii buu galay radi allahu tacaala canhu wa ardaah lagu dilay radi allahu tacaala canhu ardaa uu ku dhintay salaad cusub baan rabaa inaan keeno xadro cusub inaan keeno dikri cusub inaan keeno wardi cusub inaan keeno shaqo aan la ii dirsan baan rabaa maantana kusoo kordhiyo islaamka adduunyadiina waxaan u daaya dadka kale waxaan leenahay adduunyada gaalada lagu talagalay innagan aakharaan leenahay war salaada duur siday afar u tahay oo casir afar uu yahay oo maqrib ay saddex u tahay fajr uu laba u yahay suurtagalna aanay ahayn inaad ragcad walaa wardi aad ku soo kordhayso baa wax lagu kordhin karin marka koowaad ilaahay subxaanahu casa wajal bani aadamkan kama doonin ilaa waxay awoodi karaan mooye wax alliyaalayo waxaa diinta ku yaalla ee amar iyo nahyi iyo wax laysu diiday iyo wax layska rabo intaba leh qodobka koowaad ee furaha u ihi waxa weeye inaad awoodi karto haddaad bani aadamti m من يلوم اللي كسير غيرت حاله سقوط in sha allahu tacaala maanta waa muxaadaradii saddexaad aynu u fadhino muxaadarada cinwaankeedu wuxuu yahay u sheegay mu'miniinta inay indhahooda laabtaan waxaana noo faahfaahin doona oo noo soo jeedin doona muxaadaradaas biidni illaahi alkariim fadiilatu sheekh kenyaawi haddana waxaan kusoo dhoweynayaa sheekha oo waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran majuura السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين آمين آمين أما بعد أيها السادة الأعزاء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك وبعد ولا ليال mar labaad iga guddooma salaan diiran salaan kal iyo laab ah salaan ka soo go-day qalbi wiilkiin qalbi walaalkiin qalbi wiil soomaaliyeed oo idinla jecel khayr ilaahay waxaan ka baryayaa fadhigeenan inaanu ka dhigin kii ugu dambeeyey ee uu daa'imiyo fadhiyadan khayrka maadaama ay taagan tahay oo ay joogto madrasada khayrka madrasada muxamadiyada ah maanta mawduuca aan doonayo ama madrasadu ay doonayso in nafsadayda iyo nafsadiinuba ay ku baraarujiso waxaa weeyaan hadulbasar indhaha oo la laabto indhaha oo qaar ka mida la laabo indhaho la laabo ma aha qaar ka mida indhahoo la laabo walaalayaal sidaad ogsoon tihiin indhaha ilaahay ina siiyey ee labada ah meesha quruxda badanna inoogu yeelay nimco weeyaan nimcadoodana lama gudan karaayo ilaahayna in badan buu runtii noogumana sheegtay wuxuu leeyahay subxaanah shalay waataan idin iri ilaahay daa'iman wuxuu u taagan yahay intuu ku abuuray kuma uunan daynin wuxuu u taagan yahay alle inuu ku tababaro inuu ku rabaayadeeyo inuu ku edbiyo ilaahay kaama tegin kumana goynin ilaa intaad dhimatid xaggiisa lagu celiyo ilaahay daa'iman isagaa noo taagan inuuna carbiyeeyo wuxuu ina leeyahay maantana mawduuc walboo lasoo qaato islaami ah ama maado walbo diini ah ama dunyawi ah ilaahay isagaa u taagan in uuna baro sidaan ula dhaqmi lahayn wuxuu imika leeyahay wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay wajacala lakum الsamca wاlabsaara wاlaf'idata lacalakum tashkuruun ilaahay wuxuu idinka soo saaray uurka hooyadiin iyo idinkoonan waxba aqoonin alif walaa ba hooyo iyo aabbe waxba idinkoonan aqoonin bal nafsadiina xataa aydan aqoonin ayuu alle idin soo saaray markaa dabadeed adduun buu idin keenay waa adduunka aad aragtaan adduunka inuu ku cusubnahay si aad adduunkii ula qabsatid ugu noolaatid noloshaadii aad eh, aad daa'iman uga dhigatid wuxuu kuu yeelay wixii adduunkan aad wax ku qabsan lahayd wixii ku caawin lahaa kugu caawin lahaa noloshan adduunyuu kuu yeelay wajacala lakum asamca walabsaara walaf'idata lacalakum tashkuruun wuxuu kuu yeelay maqal dhiga dhaadheer oo qurux badan dhinacyada ku yaala xaggaa galbeed xaggaa waqooyi wax kaa aragtaay ama bari aada wax kaga maqashid indhihii buu kuu yeelay oo hortaadii halka aad u socotid ma aragtaay aad wax kaga aragtid wuxuu kuu yeelay haddana wax walboo aad aragtid wax walboo aad maqashid wax walboo aad baranaysid bakhaarkii ama makzinkii kuu kaydin lahaa si aanay kaaga baxsanin qalbi buu ilaahay kuu yeelay ama fuaad ilaahay gadaal wuxuu ku leeyahay lacalakum tashkuruun lacalakum tashkuruun in aad ku shukrisaan ilaahay nicmadaa maqalka nicmadaa aragga nicmadaa qalbiga ah inaad ilaahay ugu shukrisaan gabadha haddii boorso yaro qurux badan loo soo hadiyeeyo ma ilowdo weligeed waxay leedahay boorsada mar walbo ay qaadato garabka ay surato waxay xusuusanaysaa qofkii u soo hadiyeeyey wiilka haddii laptop ama iphone bahal yar loo keeno mar walba uu isticmaalayo wuxuu xusuusanayaa qofkii u keenay uu ku shukrinaya soo maaha maxaad u malaysaa qalbi aanan ku faaruqaynin waagii aada yarayd ilaa aad ka dhimatid maqsin kuu ah aan la heli karin isagoo kale caalamka cid ku siin kartaana aan jirin allihii ku siiyey oo aynu halmaansannahay oo ayna xusuusanaynin soo ceeb weyn maaha nicmat lbasar aayad kale alle wuxuu ku leeyahay qul huwa aladii amsha'akum wajacala lakum alsamca walabsaara walaf'idata qaliila maa tashkuruun laa ilaaha ila allah alle waxaad ku tiraahdaa rasuul allow waxaad ku tiraahdaa addoommadayda ilaahay waa kan idin abuuray idinka markuu idin abuuray muxuu kaloo idin siiyey wajacala lakum asamca walabsaara walafidata intii buu haddana saddexdii ku yeelay qofka ma ka maarmo war ma adigaa yiri ilaahayow ii samee war ma adigaa ka iibsaday war ma iraadadaada lagu sameeyey sow isaga kuguma uunan talagelin alle qaliila maa tashkuruun alla yaraa intaad ku shukrinaysaan ama in yar baa ku shukrisaa alle oo nimcadaa garanaysa walaalayaal malaku jibriil calayhi salaam ayaa wuxuu ahaa waxa uu u yimid xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam dadka khayrka qaba dadka wanaagsan daa'iman waa isjecel yihiin ma faaruqi jirin jibriil calayhi salaam xabiibunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam wuu u xiisi jiray jibriil inuu soo dego oo uu soo dego oo uu soo dego daa'iman wuxuu sugi jiray amarka alleh halkaasuu eegi jiray in maxamed loo diro sala allahu calayhi wasalam xabiibka aan halmaansan nahay annaga daa'iman ku salliya magaciisa markaa maqashaan wuu u yimi wuxuu u sheegay jibriil baa sheegaya xabiibku u sheegaya sala allahu calayhi wasalam nin caabudi jiray alleh shan boqol oo sano nimcadan aan idiin sheegaya ee nicmatulbasar indhaha ah haddaynu alle caabudno shan boqol oo sano oo aynan dembi samaynin weligeen ma gudan karayno nimcada ishaa keliya maxaa u malaysaa jawaarixdaa kale lixda lixaadee kale xubnaha saddexda boqol iyo lixdanka ah ee ilaahay ina siiyey maxaa u malaysaa wuxuu yidhi shan boqol oo sano ayaa nin wuxuu ilaahay ku caabudayey waa ummadihii hore wuxuu ku caabudayey buur korkeed buur korkeed buu ku caabudayay weligii ishiisu waxxun ma ayan qabanin dhegihiisu waxxun ma ayan maqal buurtu ka soo degaa hoos buu yimaad buurtu waxay ku taallaa bad jasiiray ku taallaa dhan walba waxaa uga hareeraysan oo ka xiga biyo magaalo uma soo baxo cid kale ma arko ilaahay baa u nimceeyey ninkaa isaga ah bal khayraadka uu siiyey fiiri jirkaa kadib wuxuu ku quudin jiray rumaan iyo biyo macaan badda biyo macaan male waa dhanaan laakiin markuu soo dego meel buu ilaahay wuxuu ka siiyey geedna meesha habeen walba rumaan xabad la siiyaa wuu cunaa oo waa qadadiisii biyo macaanna waa la siiyaa oo ilbaa u furan wuu soo degaa wuu weysaystaa kor buu ku noqdaa ilaahay buu u istaagaa habeenkii oo dhan waa taagan yahay maalinkii oo dhan waa taagan yahay shan boqol oo sano wuxuu ilaahay ka baryi jiray ninkan in uu ku dilo isagoo sujuudsan oo taagan maxaa wacay shanta boqoloo sano salaad buu ku dhammaystay ilaahay waa uu oofiyey wuxuu inoo sheegayaa marka jibriil uu u sheegayaa xabiibka sala allahu calayhi wasalam in ninkaa miisaankii qiyaame loo istaajiyey oo loo saaray camalkiisii markaasaa alle wuxuu yidhi malaaigta baa wuxuu ku yidhi adkhiluuhu ljannata biraxmatii malaa'ig yahay ninkan kaxeeyoo naxariistayda ku geliya jannada ninkii waa yaabe izaay say ku dhacaysaa laa bal bicamalii yaa rab raxmaddaada maahee camalkaydaan ku gelayaa jannada camalkaygii igu geli shan boqoloo sanaan kuu taagnaa kuu rukuucayay kuu sujuudayay waa sidee camalkayga camalkayaanu nala weynaanin mahmaa aan qabanno mahmaa aan soonno mahmaa ishu ooyso mahmaa qur-aanka aanu akhrino ixsaan aynu samayno yaanay nala weynaanin waxba maahin inta kale ilaahayna siiyey ayaa ka badan mana gudi karno nicmo kamid ah nicamta ilaahay ee uuna siiyey la yidhi macamalkaaga soo celiya soo celiya waa la soo celiyey ninkii waxaa la yidhi waxaa isu qiyaastaan nimooyinka aan siiyey iyo camalkiisii shanta boqolee sanaha laysu qiyaaso markii laisbarbar dhigay nimcadii isha ugu horeysay iyadiibaa wixii oo dhan fuuqsatay waxbaa ka soo haray soo cibaadadii ishii baa isu maxaa soo haray xubnihii kale oo dhan shukrigoodii baa laga rabaa waxba uma yaalla waa nin halaagsamay markaasaa la yidhi geeya cadaabka kaxeeya oo yaabe muxuu sameeyaa markaasoo af labadii dhawaaqay yaa rab biraxmatika yaa rab ilaahow waa ku baryahayaa naxariistaada meesha camalkumahayi naxariistaada naxariistaada allo insaanka waa aragtaana waa daciif waayo ya waa daciif waa insaanka markuu yii alyii soo celiya i keena waxaa layidhi wuxuu yidhi alle subxaanah soo aniga kuma abuurin adigoonan waxba ahayn waxba adigoonan ahayn soo anigii ku abuuray soo anigii waxaa kuu yeelay naxariisteeda miyay ahayd mise waa xaggaagay ka timid ma lacag baad iiga iibsatay waa ku sidee wuxuu yidhi naxariistaadaad ilaahayow igu abuurtay markaasuu yidhi geeya naxariistaydana jannada ku geeya walaalayaal <clears throat> nimcadan aada arkaysaan ee isha ee aynu ka sheekaynayno nimcada ugu halisan weeyaan waana tan jannada dadka geysa marna cadaabka dadka geysa inaan gudano shukrigeeda loo baahan yahay maadaama shan boqol haddii ilaahayna gaarsiiyo naba gaarsiin maayee aynaan gudan karaynin waxaa loo baahan yahay wixii layna faray iyo ilaahay uuna amray wixii uu naga reebay in aan fulino si nimcadaas aynu u gudanno in ilaahay nimcada inuu leeyahay aan garanno kadibna wadiifadii iyo shaqadii loo sameeyey inaan ku samayno oo aan ku gudanno ayaa loo baahan yahay waa laisweydiinayaa maalinka qiyaama waxaad ogaataan nicmo walba oo ilaahay ku siiyey shukrigeeda haddaad gudatid wuu ku kordhinayaa haddii aada gudan weydidna niqmay leedahay lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid aayaddaas waa la iska akhriyaa laakiin in yar aan dul istaagno hadii haddii aada shukrisaan nicmo aan idin siiyey aada ku shukrisaan addoommihii allow ilaahay wuu kordhinayaa nicmadaa iyada ah wuu ku barakaynayaa adduun iyo aakhiro waad ku liibaanaysaa haddaadse gudan weydid ina cadaabii la shadiid tanaynu ka arki doonaa caawa hadduu ilaahay yidhaahdo ninbaa gabar loo dhalaa la tu labaad baa loo dhalay tu saddexaad baa loo dhalay safar isagoo ku maqan tu afraad baa loo dhalay markuu yimid baa la yiri o oh, hebel waa timid miya ilaahay maku nabad keene awguuriyo haddee islaanta ilaahay waa kala keenay gabar bay ku dhashee ilaahay ku shukri wuu yaabe mawaalintiin buu yidhi waa maxay waxaan ku shukrinaya gabar bay dhashay ku shukri war miya waxaa ordo naga taga waa yaabe ninka waa caalim buu iska dhigaya waa mutafaqih wuxuu yidhi so ilaahay maxaa dhacaa lyii ilaahay nimcadiisu maxaa ugu gaaloobay war wax ma ilaahay soo isaga yidhi ma aha lain shakartum laasiidannakum <laughs> haddaad igu shukrisaan nimco intaa idin siiyo haddaad alxamdu lilah ilaahow adigaa mahadle aad dhahdid waa idiin kordhinaa soo asaga dhahay ma aha ma waxaad rabtaan <laughs> gabadha ii dhalatay afraad markaan ku shukriyo <laughs> afar kale inuu keena abadanuu yiri ma dhacayso ah aayaadka ilaahay oo lagu ciyaaran waad garanaysaan waa gaalnimo soo maaha diintaa looga baxaa isaga kaga qosli buu leeyay dad laakiin diintaa looga baxaa wallaahi ha layska ilaaliyo walaalayaal ilaahay wuuna amrayaa wuxuu xiriiriyey hadulbashar ayaa wuxuu la xiriiriyey iimaankii ayuu la xiriiriyey shal waa soo arkeen khuluqa ama dhaqanka wanaagsan iyo iimaanka sida laysu xiriiriyey iimaanka wuxuu la xiriiraa haddaad fiirisaan oo aad aad ugu fiirsataan acmaasha wuxuu la xiriiraa iimaanka wax walboo wanaagsan iimaan baa lala xiriiriyaa maxaa wacay iimaanka isagaa keena aasaas u ah wax walba oo wanaagsan maantana ilaahay wuxuu la xiriiriyey kadulbasar ayuu la xiriiriyey oo muxuu leeyahay qul waa amar alle rasuulkaa la amraayaa sala allahu calayhi wasalam ummadaada iga gaarsii gabdhahan quruxda badan iga gaarsii dhalinyaradan aadka u wajiga quruxda badan dharkaa quruxda badan xiran degan ee mu'miniinta ah ee soomaaliyeed iga gaarsii baa la leeyahay xabiibka ma u malaysaan dadweynaha soomaaliyeedow in ilaahay uu idin yaqaano in ilaahay xabiibkiisa sala allahu calayhi wasalam uu idinka idin soo diray khaasatan dadkii hore waa la-deen laakiin maanta idinkaa jooga aayaadku waxay la hadlayaanoo waa idinka qalbigiina geliya waxa idinla hadlaya kenyawi ma aha waa xabiibkii alle ayaa iyo ilaahi ayaa inala hadlaya aniga iyo idinkuba umalaynina qur-aankan qur-aan kun iyo afar boqolo iyo horodho horteed intuu soo degay yacni justa novel ahaan in laisaga akhrinayo harry botter sheekadiisii camal in iska akhrinayo wadaadadu ay qaylinayaan marka la kala tagaana khalaas ay tahay meesha looga tagayo maya wax walboo aada maqashaan waa idinku qaan waa idinku dayn in aada qaadaan haddaydan qaadaynin waxaa idiin fiicnaan lahayd inaydan imaanin halkan wallahi wallah inaad qaadaan wax walboo aada maqashaan maxaa wacay waxa u imaadeen waa khayr wax wadaadada aad ugu yeerateen waa khayr waxay idiin sheegayaanna waa khayr khayrka inaad halkan kala baxdaan oo aad dhaqan gelisaan maanta halidinka rabaa laga bilaabo ayib wuxuu yidhi alle waxaad ku tiraahdaa qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu farujahum dalika askaa lahum ina allaha khabiirun bima yasnacuun waxaad ku tiraahdaa mu'miniinta waxaad ku tiraahdaa ma aha munaafiqiinta ma aha gaalada ma aha insaanka dadka ma aha mu'miniinta khaas ahaan allahu akbar ilaahay siduu u jecel yahay muminiinta fiiriya muminiinta waxaad ku tiraahdaa daa'iman waa isku xiran yihiin waa isku xiran yihiin muminiinta waxaad ku tiraahdaa ha laabtaana qaar ka mid ah indhahooda hoos ha u dhigaana wax walba ha eegaana laakiin waxyaabahay eegayaan qaar ka mid ah yaanay eegine ha ka laabaana indhaha laguma dhihin nimcada bal fiiri laguma dhihin indhaha dha ha laabaana horba yaayanay fiirinin lama dhihin laakiin waxa ay fiirinayaan ha u fiirsadaan qaar ka mida uma fiicne ha ka laabaana indhaha kadibna ha xifdiyaan ha ilaaliyaana farjiga macaha waxaa lagaa celinayaa wuxuu keenayaa in in uu tashwiish ku furo xubinka taranka nafsadda inuu kharibo oo uu shaydaan maaragtay wax kugu kiciyo oo aad zinaysatid ayuu keenayaa waa wax nafsadaada khatar u ah waa wax adduunyadaada khatar u ah mustaqbalkaaga khatar u ah waa wax adduunya iyo aakhiro aadan ku liibaanaynin waxa isaga ahe ha ka laabtaan indhaha ayaa la leeyahay tababar ka fiican miyaad aragteen allahu akbar dalika askaa lahum sidaa inay yeelaana u wanaagsan una nadiifsan una daahirsan maxaa wacay in allaha khabiiru bima yasnacuun waxa ay samaynayaan alle waa ogyahay waayahay walaal ayaal waa maxay waxa indhaha laga laabanaayo indhaha waxa laga laabanayo waa laba shay haddaad maqashaan wadaadadu idiin sheegaan indhaha laabta war ha fiirinina waa uun laba shay waxaa lidinka celinaya ogaada waa maxay shayga hore waxaa la diidayaa waa ad lbasari can alcawra wa qad lbasari can maxali shahwa waa uun labadaa keliya inta kale ilaahay waa idin fasaxay waad eegi karaysaan yacni waxaad eegaysaa waxaad iska ilaalinaysaan cawrada marka hore inaad fiirisid ninka ninka kale cawradii inuu iska ilaaliyo oo aanu fiirinin gabadhu gabadha kale cawradeeda inaan iska ilaalinin cawradana waa maxduudo waa la yaqaanaa qof walba waa ka dheragsan yahay tan labaad waxa weeyaan can maxali shahwa ninka inaanu eegin gabadha quruxdeeda hoose inaanu eegin oo aanu ku fitnoobin waa gabadhe waa gabadha ajnabiyadda ah taasaana ka daran midda hore ta hore ah, rasuulku wuxuu leeyahay laa yanduru rajulu ilaa cawrati rajul wala almar'atu ilaa cawrati lmar'a mamnuuc waay lama ogolo khaasatan lama kala liito ragga iyo haweenkuba ninku yaanu eegin ninka kale cawradii marka la qabaysanayo marka la ciyaarayo marka la dabaalanayo meelaha marka isugu yimaado haweenkana sidoo kale marka dharka la xiranayo marka aroosyada laysu diyaarinayo marka marka marka yani yaan la is eegin meelaha khaaska yaan la iska eegin cawrada gabadha gabadha gabadha kale cawradeeda yaanu eegin ninkuna ninka kale cawradii yaanu eegin gabadhu waxay dhihi kartaa ama wiilku wuxuu dhihi karaa waa nina haddaan eego maxaa dhiboo ku jira waad garanaysaan wax dhibo ku jira idinkaana iga badiya beryahan in caalamku ay ku bateen gays <laughs> soo ma <laughs> rag rag guursanaya rag rag waxaasoo dhan maxaa keenay waxaa keenay waa nin nin eegaaya liwaad horena waa u dhaceen ummado dhan baa lagu halaagay qowman luud gabdhahana lesbiyanka waad aragteen gabar gabar waaba iyaga isu kaaftoomayba oo rag maba loo baahnaa soo waxaasaa ka dhalanaya maxaa loo leeyahay ninka yaanu ninka kale cawradii eegin gabadhu yaana gabadha kale cawradeeda eegin waxaa loo yiri waxa weeyaan walaalayaal dhibkaasaa ka imanaya tan kale waa maxay waa can maxali shahwa ninkayaanu eegin gabadha maxaasinteeda waxyaabaheeda quruxda badan ee hoose yaanu eegin yaanu isha ku godin maxaa wacay taasaa daran xabiibkan wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam wallaahi adduunka kama aanu tegin rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa wax walbaa uu inoo sheegay diinteena kaamil weeyaan waxaan uga baahannahay diin gaale waxaan uga baahannahay sharci gaale ma jiro waa ka dhahaya xabiibka sala allahu calayhi wasalam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa gadaashay ragga ugama aanan tegin fitno uga daran haweenka samaydan arag inta dhexdiina la dhigay daa'iman waa saas <laughs> meel walba ikhtilaatka waa la diidaa maxaa u ahay odaga ahaa baa joogay ibliis oo dhaar ku maray ya labadan jinsi inuu isku fasahaadinayo culimada marka waa alculamaa warasat lambiyaa weeyaan daa'iman iyagaa maslaxadda u taagan diintana waa sidaa maslaxaddiinay u wada taagan tahay gadaashay fitna uga daran ragga haweenka ogama aanan tagin ha iska ilaaliyaana marna wuxuu leeyahay fattaqu dunya wattaqu nisaa haweenka iyo adduunyada ka dhowrsada haweenka waa kuwii halaagay ummadihii hore tajribaa la hayaa tusaalooyin baa la hayaa indhaha waxay soo arkeen in haweenkii intay dharka soo dhigteen magaaladii bannaanka u soo baxeen raggeen uu ku fasahaaday dabadeedna ilaahay bulshooyinka uu halaagay sidaa ayaanay nagu dhicin indhaha qaar ka mid ah a mida baa la yidhi walaalayaal <clears throat> warqadna waa liisoo dhigayaa laba daqiiqana waa hadli shan daqiiqa ma aanay gaarina umaleyna waxaan hadlaya waqtiga allah noo barakeeyo anigu meel fog baan ka imid waqtiga liii xadido waxaan u malaynayaa nuskiisaa laiigu daraaya hadduu ilaaha yidhaahda waa haddaan idinka helo waa i ogashiin sow maaha idinkaana xukuma sheekhaa ima xukuma anigu <laughs> idinku idin naxayaa wuxuu leeyahay scandinavianka waxaa laga yaqaanaa oroba Eh, shan iyo afartan daqiiqa ama afartan daqiiqa waa xisooyinka iskuulka oo kaleo waa ku adag tahay ma fadhin karaan laakiin saacaddii baru ay fadhin kartaan sow maaha insha allah hadduu ilaah yidhaahdo iyagaan ka dhamaysto <laughs> ayib eh, <coughs> walaalayaal waxay leedahay <coughs> jariir ibn cabdilaahi xabiibkeena fiiriya saxaabadii uu la noolaa raggii uu la noolaa ee saxaabiyiinta ahaa siduu u tababari jiray jariir ibn cabdillaahi radi allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay waxaan waraystay oo aan weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam can nadrat alfaj'a maadaama de ilaahay uu yar war indhihiina laabta war taasaa idiin fiican war sidaa ha yeelina indhuhu waa zinaystaan zinadooduna waa wax xunoo la feeriyey maxaarimta markii diintu ku badatay ee hadalkii uu ku batay ayuu la yaabay jariir rasuulku weydiiyey rasuul allow ka waran can nadrati alfaj'a aragtida qofka uusan u qasdin bal ka waran adigoo meel meelun ka soo baxay ama albaabkii furay dhac waxaad aragtay qof qaawan gabar baa kugu dhacday gabadho nin bay aragtay meel aan fiicneenna way ka aragtay taa bal ka warrama naloo qabanayaa muxuu yidhi asrif basarak allah macaanka fiiri wuxuu yidhi taa laguu qaban maayee markaa kadib ka leexi ishaada bimacnaa waa maxay waxaa sii fasiraya cali ibni abi aalib uu la hadlayaa rasuulka uu leeyay sala calayhi wasalam laa tatbici nadrata nadra fainamaa laka luulaa falaysat laka alaakhira ha raacinin fiirida fiirida kale ha raacinin aragtida aragtida kale ha raacinin tan horaad leedahay tan dambe adiga ma lihid idinkoo dhanna wuu idinla hadlayaa cali maaha booska cali idinkaa jooga markaad wax xun aragtid markiiba ka jeeso ha raacina mar kale oo waa maxay markaad aragtid oo aad ka soo jeesatid kaalatu wuxuu maxay ahayd ma maxaan arkay bal aawe sa intaa dhahay ishaan kusii qodin haddana maxaa wacay tan hore adigaa leh lagu xisaabin maayo tan dambese yaa iska leh raqiib iyo catiid malaa'igtaasaa iska leh iyadaa qaadanaysa tu saddexaad yaa leh iyadaa leh adiga maxaa lagu ogolyahay tan hore ha raacinin fiiro fiiro kale ha raacinin waa wax wanaagsan sow ma aha marka waxaa idiin sheegayaa laba shay aan kusoo khatimayaa waa maxay aragtidaa laynaga celiyey ee xumideeda aad arkaysaan dadka laba nooc weeyaan adduunka labaa lagu yahay aakhirana maxaa lagu noqonayaa labo fariiqun fi ljanati wa fariiqun fi saciir intana ahluliimaan iyo ahlulfaasiqiin ama mujrimiin ayaa lagu yahay ama mufsidiin sow maaha dadna way qaateen amarkii ilaahay indhahoodii waa laabeen qaarna waa diideen iyo natiijadoodii wallaahi waxa iga keenay qaahira masar saxaraha aan u soo maray badda aan u soo maray waxa weeyaan barnaamijkan aad arkaysaan ee qaarna ay ku guulaysteen qaarna ay ku khasaareen in aan dhegihina maqashiiyo aragtida laaba la leeyahay qaarna waa laabeen wixii ka dhalan doona qaarna waa diideen wixii ka dhashay waa marka hore salafkeena saabuu ku ahaa amarka ilaahay inuu qaato oo indhaha uu laabo ninbaa saaxiibkii u imaan jiray khayr allah siiyee allah u naxariistee goorbuu u imaan jiray muddo soddon sano ah ayuu u imaan jiray sheekhiisa waa soddon sano maalinka dambe sheekhiioo weysaysanaya ayaa jaariyadiisa wuxuu ku yiri albaabka qofka garaacaya ka fur aada u dhegaysta way baxday gabadhii albaabkii bay furtay markay furtay bay aragtay soo galay tiri u timi sayidkeedii markaasa ku yiri waa kuma ninka albaabka garaacaya aad ka furtay waxay tiri waa saaxiibkaagii indhoolka ahaa saaxiibkaagii indhoolaha ahaa waa soddon sano wixii la joogto ogo uu gurigu iman jiree markuu yimid intuu qoslay wuxuu yihi gabadhu waxay ku lahayd ma maqlaysaa ninku indhool ma aha waxay ku lahayd gabadhu saaxiibkaagii indhoolka ahaa ayaa irida taagan maxaa wacay ninkan weli ma ayan arkin gabadhaa guriga joogta isagoo kor fiirinaya waxay u malayn jirtay soddonka sanaba siduu bal fiir yacni heerka u gaaray siduu hoos ugu fiirinayey oo uu indhaha isugu hayay baa waxay u malayseen ninka inuu indhool yahay waa soddon sano ma aanay garanin dadaal intaa leeg bal fiirsa u samaynayeen nina eh, nin saaxiibkii ayuu maalin casuumay markii raashinkii la dhammaystay gabar baa timid biyihii ugu shubtay waa gacmihii waa la dhaqday marka la dhaqday ninkii waa hariib waa cusub yahay sheekha laakiin guriguu joogaa wuu yimaadaa meeshuu ka qadeeyaa wuxuuna ka qadeynaya muddo labaatan sano wax ka cunaayay kii xoogaha gabadhan biyaha ku shushubaysa oo ragga ugu shubaysa ayuu xoogahoo waa wuu dhibsaday wuxuu yidhi <laughs> markay gabadhii baxday yaa sheekh wallaahi waxaan murua ma aha waxaan sharaf ma aha waxaan wax islaamka ogolyahay maaha waa maxay gabadha ragga biyaha ugu shubaysaa wuxuu yihi yabni <laughs> wiilkaygiiyo wallaahi labaatan sanaan reerkan wax ka cunaaya ya wallaahi ma garanaaye qofka biyaha iyogu shubaaya ma nin baa mise waa naag <laughs> ya wallahi inaanan garanaynin aanan arkin labaatan sanana waa la iigu shubaaya biyaha yani fiiri wuxuu barayaa edabta uu baraayo fiiri in indhaha lalaa buu baraayaa ninkan waa yimid markaasu meel fiir fiiris gabadhii waa maxay gabadhaan saas u fiirinaya lama ogola guri markaad geshid maxaa la yidhi islaamku muxuu yidhi meesha fariiso hoos indhahaaga u laab derbiyada ha fiirfiirinin allah warha maxamiiskaa quruxd badan maasha allah wallahi dahyadiina cajiib meeqa kusoo gadeen dahyada waa maxay waxaa guri fiirfiiris annaga maxaan samaynaa gurigan fiiro ugu dhaqdhaqaaqnaa maaha waxyaabaas khalad waay labaatan sane gabadha biyi ugu shubaysa yani qofkaan qofkaan uu biyi ugu shubaay mana garanaya ma nin baa <laughs> ma nin baa waa naag marka eh, marka saasay ka ahaayeen iyaga nin ay dhahaan eh, xasaan ibna abi abi sinaan xasaan ibna abi sinaan ayaa maalin ciidu aaday xaas buu leeyahay ciidduu aaday ciidda markuu aaday oo uu xooga soo yardahay dee waa la isgacan qaadaya waa laisu tahniyadaynayaa markuu soo laabtay islaantii ilan iriday u taagan tahay muxuu kusoo daahaya leedahay ninkii markaasaa waxay tihi yaa abaa sinaan yaa abaa sinaan kam min imra'atin jamiilatin ra'ayta alyawm haye ii waranba ciid maa ka timid imisaa gabdhood oo qurux badan oo isu soo qurxiya ayaad maanta soo aragtay bal ii sheeg maxaad soo aragtay <laughs> waad moogtahay wuxuu yidhi wallaahi wallaahi ma maa jaawaza nadarii mawdica qadamaya mundu an kharajt ilaa an cud wallaahi xaaskii xaaskayga qaaliga ahayday xabiibadaydiyey wallaahi indhahayguma ayan dhaafin halka aan ku taagnahay lugahaygu halka ay yaalaan ma ayan dhaafin indhahaygu ilaa markii aan kaa tegay iyo markii aan kuu soo noqday mana laga helaya ilahay baan ku dhaariye maya ridda markaan ka baxno <laughs> ya ilaahay baa og xaaladda soo maaha allahna asturo idaylkeenna allahayna asturo walaalayaal raggaa waxay ahaayeen oo ay sidaa u yeeleen kaanuu yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar maalinkaas waxaway qiyaamaha ku weynaa aakhira ku weyneed ilaahaybaa ku weynaa waxaa ku weynaa miisaanka la saari doono naartaa ku weyneed sidaasay u baqi jireen qalbigooda qalbigooday ilaalin jireen ilaahay inuu ka raali noqday rabi jireen laakiin u kaalay dhinacii kale oo aan ku soo khatimayo dhinacii kale ee xumaa waxay leedahay waa idin sheegayaa gabdhahaygaa tihiin walaalahaybaad tihiin hooyooyinkaybaad tihiin idinkuna dhalinyaro sidoo kale waxaan idiin sheegayaa arrin sir ah indhaha oo la daayo oo maxaarimta lagu daayo ta laynaga celinayo waxay leedahay suu'u lkhaatima walciyaadu billah allah inaga koriyo sariirta waa la fuulayaa sow maaha waa la dhimanayaa sow ideelkeen wayna sugaynaa inaynu dhimanno war ninkaan dhimanayninoo indhahaga daah haddaad ogsoontaha inaadan dhimanaynin alle aadan la kulmaynin sakaraad aanu ku qabanaynin indhahaaga daa ilaa xisaabkaama dambaysee ku raaxaysa adduunka laakiin ninkii garanaya inuu dhimanayo sariir fuulayo sakaraadayo uu casraa'iil ka qaadayo nafsadda ninkii garanayow su-uul khaatimay leedahay indhahoo la daaye indhaha aynu laabanno waa kan eeg ninkan weligiin ma maqasheen weligiin walaalayaal ma maqasheen ninkaa intuu sariirta fuulay sakaraaday intay saxaabadii iyo asxaabtiisii u yimaadeen iyo dadkii qaraabada ehelkiisii ay ku dhaheen qul laa ilaaha ila allah war shahaadada qabso oo laa ilaaha ila allahu dhe markii la yidhi muxuu yidhi intuu laa ilaaha ila allahu dhihi lahaa aslamu aslamuu yaa raaxata alcaliili ويا شفاء المدن في النحيل حبك حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل والعياذ بالله والعياذ بالله muxuu yidhi wamaa qisatu hada arajul ninkan waa maxay ninkan wuxuu ahaa nin indhaha daaya aanan wax u kala fiirsanin gudbay xadka ilaahay markaasaa wuxuu arkay maalin maalmaha ka mid a wiil dhalinyaro qurux badan xadiidku inama dhihin laa yanduru rajulu ilaa cawrati rajul soo muusan dhihin wiil yaro qurxoonoo dee bucbuc ahoo maaragta dhaylo ah intuu iska arkay buu indhaha intuu raaciyey uu sii raacay dhaqdhaqaaqiisii wixii wiilkiibaa ilaahay ku fasahaadiyey wuu jeclaaday oo wax maanta jira dee laisu guursanay soo maah mar alaala markuu jeclaaday ninkii dee wiilkiina waa waxaas ma ogola inuu xumeeyo ma ogola inuu ka macsiyeysto ma ogola ninkii wuu waashay markaasaa mar walbaba tixdaasuu tiriyaa ilaa uu ninkii ka daciifo ilaa wuu israaciyey qalbigii uu ka fasahaado ilaa ninkii sakaraad naftaba ay qabato sariirtii uu fuulo dadkiibaa u yimid ehelkii warqul laa ilaaha ila allah waad dhimanaysaa markaasuu diiday ninka hala igu yeero aslam hala igu yeero aslam baa loo tago in maslaxa laga shaqeeya la rabaa waa maslaxadee waa maslaxa shaydaan markaasaa la yidhi war ninkii waa dhimanaya aduu kuu dhimanayaaye nin yahow u kaalayo xataa xoogaha bal ma aragtaa ninkii kaali soo naaxi ninkii adugu ibliis baa tashwiishiyey wuu soo raacay mar allaaliyo markii isna waa loo sheego waxaa la yidhi war ninkii wuu kuu soo socdaa wuu ogolaaday dalabkaagii ninkii soo socda xoogoo wuuba naaxay ogolaanshihii uu ogolaaday dacwadiisa ayuu intuu kusoo yar naaxay ninkii intuu fariistay xoogaha cunii cabitaan cabay oo xoogaha isyaaro qurqurxiyey oo fadhiya oo sugaya aslam inuu soo galo aslam baa iridda markuu soo istaagay wuxuu fiiriyey samadii cirkuu fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi wallaahi aniga ma galaayoni gurigan maxaa wacay wallaahi nafsadayada ma dhigayo maxalu riiba meel la iiga shakinayo sumcadaydii ku halaabayso diintaydii ku halaabayso ilaahay baa waafajiyey eeg wallahi inaana gelaynin markaasuu ka laabtay ninkii baa loo tegay war aaway ninkii samaduu fiiriyo hadalkaasuu yidhi a waa qayliyey yaa aslamu يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل محير أسلموا ننك حنوسا كي بوكسينا أيو بالفير يا داود يدي عملوا يعني يسوى دهي يا ننك بوك ننكي بوكسينا يو والله جعيل كاغا قلبي أغفي عن الله inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun waa kelimatu kufr ilaahay naxariistiisa ma rabiyuu leeyahay xubigaaga haddaan helo aduun baanba kuu bukaaba ta ilaahay taada iiga fiicani inaan ku helaan rabaay ii kaalay markaasaa dadkii waa istaageen waa naxeen inaa lilahi wainaa ilayhi heerkaas waxaa gaarsiiyey waa aragtidii markaasay ka kaceen war ilaahay ka baqanta layidhaha laga kacay iridda ma aanay gaarin ninkii naaftiia qabatay sidiiu ku dhintay khaatim xumadaas maxaa keenay waxaa keenay taabaa keentay taada kale ibn اlqayim wuxuu soo aroorinayaa kitaab kitaabadiisi ka mid ah nin kale waxaa la yidhi qul laa ilaaha ila allah waa dhimanaysaaye markaasaa wuxuu yidhi isagana yaa ruba qaailatin waqad tacibat yaa ruba qaa'ilatin yowman waqad tacibat ayna ariiqu min ilaa xamaami min jaabi ayna ariiqu ilaa xamaami min jaabi wuu qaylinayaa ninkana qisadiisu maxay ahayd ninkana waxay ahayd maalin baa wuxuu taagnaa gurigiisa iradiisa isagoo sidaa u taagan dadku u aragtay carabaha daa'iman rasuulku wuu diiday salawatullah wasalam caleyh jidadka in la istaago meelaha turuqaadka ee la marmara markay dhaheen ayaan la istaagin meelaha oo yaan makhaayadaha la fariisanin markaasay dheheen shaqadeennii aan ku xiranoo hawlaheennii markaasaa wuxuu yidhi xaqa waa inaad oofisaan ariiqu uu leeyahay waa maxay xaqu ariiq inaad amarka fartaan salaanta qaadaan indhahana aada laabtaan muhiim waayo markaasaa ninkaanoo meesha iska taagan gurigiisa eradiisa gabar yar oo cafiifado aada u wanaagsan oo iska reermiyi ah ayaa waxaa qabatay xaajaa qabatay masquul bay u baahatay siay dadka weydiinaysay masquulaha magacooda waxaa la yidhahdaa xamaamu minjaab xamaam minjaab waa magac meesha markaasay tiri aaw aaw aaw iyadoo daalan bay ninkan kusoo baxday waxay tiri aawey waa daalanahaye aawey eh, masquulihii xamaam minjaab aawe markaasaa wuxuu yiri wallaahi tan yah waa ku anfacaysaa kawdhe waa qalbaanad wax ma kala ogee tan maanta ka fara qabsatid <laughs> markaasaa wuxuu yidhi eh, xamaam min jama rabtaa inaan waxba kala ogeen u arkaa gurigiisa iridiisu taagan yahay markaasuu yidhi waa kan xamaamkii waa kan gurigii ka leexda iridiis wuu u furi waatani gal runay umalaysay iyadana waa la hayay haddee mogtahay way gashay gurigii geesuhuu iska fiiriyey wuu ka dabagalay iridii xirtay gadaalay soo fiirisay guri inuu yahay garatay gabadha caqilad waay ilaahay wuxuu idin siiyey caqli ka sareeya ka fudud ka ragga ilahay ku xamdiya gabadha iyada ahayd waana gabar walba gabadha iyadahayd maxay samaysay ninkii bay fiirisay waa ka xoog badan yahay maantana dabin bay gashay markaasaa waxay tiri wallaahi niyo horta xariif baa tahay meeshana waa waa arka waa gurigaaga kow dheh laakiin anigana wax iga nasiib badan ma leh arrinkan waa arrinkaan raadinaayey laakiin waxaa samaysaa Eh, inaad ila seexataan rabtaa sooma aha wallahi waxba kama qabiin dee aan si fiican caawa adaan kula seexanayaaye de waa gaajeysanahay waa daalanahaye gurigan waxba kama arki aawe cunadii aawe cabitaankii dee aan si fiican u baashaanay orado wax noo keeniyahow ninka waa la ahaan weyde wallahi wallahi waa waxaan raadinayay gabar xariifadaa tahay hayala sariirtan markaasuu ninki waaba isagoo dhan waa wuu kala badbatay lacag luu qaaday wuu booday muxuu ilaaweyn albaabkii inuu xiro fursada dhaaftay soo maaha wuu cararay kii waxbuu doonay markaasay tir xayawaan doqon ah way iska baxday danaheeday gudatay musqushay gashay waa baxday kii oo raashiin wado waa kana culus markuu soo galay mise magaceedu ma yaqaana muuqaalkeedu yaqaanaa iyo hadalladeedii markaasaa wuxuu leeyahay <laughs> shicirkaanu marka tirinayaa banaanku usoo baxay raashiinka wixii uu daadiyey wadooyinka wareegayaa qalbigiisuu raaciyey maxaa keenay indhihii waata uu leeyahay yaa ruba yaa arkay ule dadkii uu leeyahy yaa arkay bal fiir haddana yani xataa markii waxaan uu kugu dhaco qalbigaaga u hallaabo khayrna ma garanaysid shar unbaa kuu cad shartaa ilaahay ku wanaaji ibliis ku wanaajinaya wuxuu yidhi waxay tihi wuxuu yidhi yaa ruba qaa'ilatin yowman waqad tacibat ayna ariiqu ilaa xamaami min jaabi ayna ariiqu ilaa xamaami min jaabi allah tii maalin iyadoo daalan idhahaysay ya aaway jidkii loo mari lahaa xagguu ku yaalaa masquulihii minjaab xagguu ku yaalaa ti idhahaysa yaa arkay uu leey jidadku wareegaa magaaladii caan bay ka noqotay sheekadii maalim isagoo meel socda waa sanooyin kadib isagoo meel socda magaaladana sheekadiisii laga haya gabar kaloo jaariyadoo kor taagan oo meel biyo ku daadinaysa waxay aragtay kiioo dhawaaqaaya oo dhahaya ayna ariiqu ilaa xamaami minjaab ayaa waxay ku tii way ku kaftamaysaa hallaa jacalta sariican id dafarta biha xirzan cala daari aw quflan cala albaabi war daqan yahow markii gabadha aad heshay waxaad ugu degdegi weyday daarta in aad xirtid ama albaabka aad ku soo xirtid maxaad u garan weyday markaas haddana wuxuu ka sii shalaynayaa gabadha waayitaankeedii maahe khaladkii uu sameeyey iyo albaabka inaanu gabadha ku xirin markaasuu sii waashay sidaasuu ku dhintay ninkii isaga ahaa maxaa keenay khaatim xumudaas waxaan kusoo khatimaya walaalayaal sheekh raali iga howyaan waxaan kusoo khatimayaa sheekh iga dambeeyana waa ka cudur daaranaya macalish waxaan kusoo khatimayaa geedkan aad arkaysaan ee qadul basarka ah markaad maxaarimta fiirisaan wallaahi waa wada dhab sheekooyinka oo dhan qosal ma aha ninbaa wuxuu jeclaaday gabar madow waa wada cadcadiin idinkoo dhan ogaada yani madow black sbury soomaahayn waxaa waaye madowga kanoo kale ma aha si xaaraana wuxuu ku jeclaaday gabar aad iyo aad u madooba bahalka u eg mar allaaliyo markuu jeclaaday ninkii xaaraan ogow yah wuu arkay meeluu ka arkay wuu jeclaaday wallaahi jacaylka xaaraanta ah wuxuu dhaliyey inuu ninku jeclaado wax walba oo madow xataa eeyihii eeyuu jeclaana waxaa la tusi waayey wax walbaoo qurxoon wax cad waa la tusi waay ninkii shayba shaygu ka madowyuhu jecel yahay uu leefleefaya oo u wuxuu ku shiciraya oo leeyahay uxibu lkilaaba ninkaa bal fiiri uxibu lkilaaba min ajli xubbiha wa min ajliha axbabtu maa kaana aswada ina lilah wainaa ilayhi raajicuun bal wuxuu tusay wuxuu leeyahay waxaan jeclaaday eeyaha madmadow gabadhaa madow aan jeclaaday darteed eeyaha madmadow xataa waan jeclaaday iyada darteed waxaan u jeclaaday wax walbo madow inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun heerkaas inaan gaarina maarata walaalayaal ya wallaahi maanta waa fiican nahay muslimiin baynu nahay aad baynu u fiican nahay aynu u hogaansanno awaamirta ilaahay yaynaan dhayalsanin indhaha halalaaba haddii la yidhaahda nimcadaas keliya wallaahi inaynan gudan karin fama alcilaaj waad aragteen dhibaatada ay leedahay qadulbasarka yani haddaan la laabin indhaha maxaarimta laga laabine fama lcilaaj maanta waxaan rabaa daawo inaad halkan kala tagtaan walaalayaal haddii nin safaax ah safaax qofku markaa dhowr indhaha laabo wallaahi maxaan laabtaa gabdhihii waad aragtaane maante ya gabdhihiibaa oo banaanka usoo baxo wada qaawano diracan waxba uga hooseynin wejigii oo dhan baa wada qurxoon dabagaabi iyo surwaaley kuusoo xirteen jinis dhar skintayd ah tumbokat maxaa lahaye wax walba way soo xirteene banaankay kuu joogaan iyagaabad aadan ka baxsanaynin kor hadaad fiiriso cimaarada iyadaa taagan hoos hadaad fiiriso iyadaa taagan banaankii bay taagan tahay gawaaridii bay taagan tahay makhaayadihii bay taaganyihin meelahay ku sawiran yihiin meel walbo iyaga dhankaad fiirisid waa gabar maxaan samaynaa wahmi weeyaan taa iyada ah waa waxaan iska dhaadhicinay annagan haddii nin safaaxa ah oo seef haysta oo dilaaah qaatil ah uu maanta intuu seef qoorta kaaga intuu intuu halkaa kaa saaro ku dhaho iriddaa waxaa ka soo baxaya xaaskaygii wallaahi haddaad fiirisid qoortaan ku casaynaya hadduu ku dhaho ilahan kugu dhaariya ma fiirinaysaa ma fiirin lahaydeen indhaha intaad isku qabsataan aad dhiheed gacantan waad sii saaran lahaydeen sow maaha ma fiirinaysid maxaad badbaadinaysaa nafsadaadaa badbaadinaya ayib tan waa nafsadii haddii combyuutarkaaga adoo daaran laguu soo diro risaalo warqad laguu soo diro virus oo lagu yidhahdo mawqican haddaad furtid waxaana ku jira gabar qurux badan baa ku jirta risaaladan haddaad furtid gabadhaasaad arkaysaa oad ku raaxaysanaysaa fiiradeedii oo maarata yah sida markaasaad eeyaha jeclaanay hadhow haddii aad furtid oo aad gabadhaa aragtid combyutarkaaga baarisaa galaya waana kaa halaabayaa ma furi lahayd bay kula tahay ma furaysid waad xiraysaa waad tuuraysaa adigoo badbaadinaya combyutarkaaga saw ma aha ilahay baa idinku dhaarshiyey waxa maanta halaagsamaya adduun iyo aakhiro haddaan indhaha laabi weyno amarka ilaahay qaadan weyno waxaa halaabaya ee khasaaraya waa aakhiradeenii tee noo fadli badan marka tanna waa yeli karnaa adduunkeenii iyo nafsadeenii aan ku fiirinayna tii aakhirana waa hadlaynaynaa amarkii ilaahayna waa ku caasinaynaa caradii ilaahay lacanadii baa nagu dhacaysa suuragal ma tahay fama alcilaaj walaalayaal cilaajka waa labo dadka aan la hadlayaa ee indhaha laaba la leeyahay waa labo imaa mutazawij wa imaa hayru mutazawij ma wax kalaa insaanku waa intaa ina waa xarootay gurigaa qiimiga badan berrina aan ka hadli doono hadduu ilaahay yidhaahday guur ka ah yaa ayay galeen qaarna waa kusii socdaan waa uun intaa dadka soomaaha rag iyo dumarba walaalayaal labadaba daaway leeyihiin diinteenna waxay ilowday malaha ogaada taa iyada ah labadiina daaway u yeeshay laakiin cudurka hadduu nagu bato annagaa daawada qaadan weyneyn wuxuu leeyahay waa marka hore dadka guursadayn rasuulka wuxuu leeyahay mutasawijiintuu la hadlaayaa wuxuu leeyahay idaa ra'aa axadukum imra'atan faacjabathu falya'ti ahlahu faina dalika yaruddu maa fii nafsihi haddii midkiin uu arko intuu guriga ka baxo nin mutaawij oo xaasiloo gabadhiisii ilmihiis kasoo tegay hadduu intuu ka baxo gurigiisii gabdhahan hadda laga calacalaya uu bannaanka ku arko oo ay cajabiso nafsadda ay wax tusto oo uu damco shahwo qaado ha u soo noqdo markiiba ehelkiisa ilaa daawa guriga u taalle ha u soo laabto ha guto xaajadiisa taasaa nafsadiisa u fiican wixii yaraa ee cudurkiiya gali taasaa dawaynayse ha u soo laabto maanta kadib nin mutasawij ah ee xaas qaba xaaskiisin uu la joogo waa khalad wuxuu cudurka ugu dhacsow maaha waa nalaga bogsiiyey alxamdu lilaah islaamka wanaagga fiiri wuu naga bogsiiyey kii kale usoo laaba ee aanan waxba guursanin waana una xaaruntay dadka aan waxba guursanin rag iyo dumarba allah u naxariisto ilaahay ha caawiyo waa usoo ducaynaynaa runtii ayib <laughs> eh, beriaan ka hadli doona arrinkaa wuxuu leeyahay hayr mutasawijiinta <laughs> wuxuu leeyahay xabiibka yaa macshar shabaab siduu idin jecelyahay fiiri laa ilaaha ila allah ma ku salliyseen xabiibka ku salliya yaa macshar shabaab man istaطaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasari waaxsanu lilfarj wman lam yastatic facalayhi bsawm fainahu lahu wija yaa macshar shabaab qofkii aan awooda jismiyan iyo maadiyan u awooda lacag ahaan iyo awood ahaan u awooda inuu guursado ha guursado taasaa indhaha u fiican oo indhihiisu ay ugu nabadgelayaan farjigiisa ama xubinka tarankan taasuu ku badbaadayaae war soo talo fiican ma aha soonka ha daa'imo ibliiska wadada ha ka xiro ibliiska waxaa la yidhahdaa qofka markuu dhergo waa dhammaatay muxaadarada qofka markuu dhergo waxa weeyaan xididadiibaa dee cabitaan badan uu cabo hilib badan uu cuno macmacaan badan uu cuno xididadiibaa koraaya calooshiibaa inta la ekaanaysa uu nafisaaya wadooyinkii gudaha ku jira waasac noqonaya markaasuu ibliiska sidaa sida roondadii uu halkaa usii qaadaa oo usii qaadaa oo uu ku ciyaaraa markaasuu fasaahadayaa saaxuu yidhaahdaa gabdhuu tusaa soo tamashlay buu yidhaahdaa laakiin soonka muxuu samaynayaa wadooyinkii furfurnaa xididadii jirkii ayuu xirayaa isbaaru u dhigaaya ilaa waa gaajaysan yaho calooshu isku haystaao wax ma fiirin karo qofkii dhan waa daciifaya ibliisku wuxuu ka xirayaa wadada fa inahu lahu wijaa taasaana u ah ximaaya iyo wiqaaya waa jeclaan lahaa in saacadii barkale kale laigu daro laakiin indhaha laigu soo godayaa intaasaan ku ekaynayaa kulankeenaan ilaahay kama dhigo kii ugu dambeeyey aad iyo aad rag dhalinyaro yahay haweenkiinaan gabdhihiinaan tiinajka idaylkiin ilaahay dartii baan idin jeclahay ilaahay waxaan ka baryaayaa inta guursatay inuu ilaahay xifdiyo inta aanan guursanin inuu ilaahay guur xalaal ah oo dhow inuu u sahlo inuuna u barakeeyo gurigaa guri aad iyo aad u wanaagsan weeyaan walaalayaal waddankeena ilaahay ha noo badbaadiyo wadankeena ilaahay ha inoo badbaadiyo wadankeena gabar guurdoon ah wiilku m ma jiri jirin gabar waraaq qoranaysana ma jeri jirin gabar waraaq meelaha ka soo tuurayso halay guursada dhahaysana ma jeri jirin way ku asturnaayeen sharaf bay ku lahaayeen qiimay ku lahaayeen qaali bay ahayd iyadaa loola soo dooni jiray iyadaa lacaga loo soo shubi jiray iyadaa loo soo shaqayn jiray ninka usoo dhididi jiray maanta gabadhii baa ninka u dhididaysa gabadhii baa wax raadinaysa gabadhii baa facebooka kugu dhibaysa gabadhii baa imailada kugu dhibaysa telefoonada kugu dhibaysa iyadiyaa wixii oo dhan booskii ninka gashay wadankeena meesha aynu ku asturnayn weeyaan meeshii gabdhahan quruxda badan ay ku asturnaayeen weeyaan meeshay ku xifdisnaayeen weeyaan waa meeshii qiimiga aynu kula hayn waa meeshii adduunku uu nagu yaqaanay kaalinteeni inaynu soo ceshanaynu doonaynaa wadankeeni berisamaadka allah ku soo celiyo wadankeena berisamaadka allah ku soo celiyo wadankeena dadka dhagarta la maagaya khiyaanada la maagaya eedarada la maagaya inay dumiyaan la maagaya waxooda allah ku celiyo dhagartooda khiyaanadooda allah ku celiyo beledkaa ah isagoo wanaagsan annagoo badbaado ah oo bed qabna ilaahay haysuu kaageeyo kadibna rasuulka maciisa jannat lfirdows alla haysuu kaageeyo hada wma kana min twfiiqi famin allahi waxdah wma kana min khaطأi aw sahwi aw nisyaani faminii wmin الshayطan وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أن أذكركم به وأنساه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا عيوني بياض الشذلا عقب خلان الشدايد عطرهم ذي المسك فاح عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نور روحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سبوع آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم آه يا دنيا العجايب ذي حلاها ما يدوم اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال سالت العبرات في كنين الهم جال ما على الدنيا حسوفا يا صناديد الرجال سعد منا للشهادة من نعيم الخلد نال في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال المسرح مع رقيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بأحلى وصال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال